alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii ibn abi jamra xadiiska laba boqol iyo afariyo toban can abi saclabata alkhushaniyi radia allahu tacaala canhu qaala qultu ya nabiy allahi ina biardi qawmin ahli kitaabin abi saclabata alkhushani waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxaan ku yidhi yaa nebiy allaahi nebiga ilaahayow innaa biardi qawmin waxaannu ku sugannahay qolo dhulkood baannu ku sugannahay ka bedelo ahli kitaabin ahlu kitaab dhulkood baannu ku sugannahay dad ahlu kitaaba ayaan dhulkooda ku sugannahay marka ahli kitaabin waxaa ku bannaan inaad markaa ka dhigto bedel ama cadfu bayaan haddaad cadfu bayaan tidhahdo waxay noqonaysaa inna biardi qawmin waxaanu ku sugannahay qolo dhulkood ahli kitaabin ahlu kitaab ah saasa macnuhu markaa u dhacay afa na'kulu fii aaniyatihim wuxuu yidhi abu thacla baa odhanaya afa na'kulu wax ma ku cunnaa fii aaniyatihim weelkooda wax ma ku cunnaa weelka ahlu kitaabka wax ma ku cunnaa uma isticmaallaan waa su'aal afar su'aalood buu nabiga weydiinaya calayhi salaatu wasalaam wa biardi saydin waxaanu kaloo ku sugannahay wa biardi saydin ay wa biardin daati saydin dhul ugaarsi u saaxiibaannu ku sugannahay biardi saydin way isu idaafaysan waa dhul ugaarsi marka waxaa loo jeedaa ay biardin daati saydin dhul ugaarsi u saaxiibana waa ku sugannahay asiidu biqawsii asiidu waa ugaadhsadaa biqawsii ay bisahmi qawsii qaansadayda leebkeedaan ku ugaadhsadaa marka waa minbaabi baabi xadfi lmudaafo sahmi baa la qadarayaa sahmi ayaa la qadaraya bisahmi qawsi qaansada lafteeda dee laguma ugaadhsado qaansadii ma dhacayso qaansadii qofka gacantiisaay ku soo haraysaa laakiin leebka ka dhacaya ayaa markaa dee yani wax ku dhacaya oo markaa lagu ugaarsanaya laakiin maadaama farsamada la isticmaalaya ee leebka ku dhacaya ay qaansada tahay saasuu qaansada ugu tiiriyey laakiin waxay noqonaysaa in mudaafkaasun loo qadaro bisahmi qawsi wa bikalbii eygaygana waa ku ugaarsadaa yanii ay biirsaali kalbii diristan eygayga ku dirana waa ku ugaarsadaa alladii eygaasoo eygaygaasoo laysa bimucallamin mid wax la baray aan ahayn oo mid tababaran aan ahayn wa bikalbii eygaygana waa ku ugaadhsadaa waa mid kale eygaygaasoo almucallami wax la barayoo tababaran yani wuxuu tilmaamayaa ey aan leeyahay oo tababaran oo amarkayga ku soconaya ka joog iyo qabo markaan idhaahdo mid walba ku dirsamaya haddaan diro dirsamaya haddaan idhahdo ka joog ka joogaya ya oo isagu tababaranna waa ku ugaadhsadaa mid kaloaan tababarnaynna waa ku ugaadhsadaa oo hadduu doono amarkayga khilaafaya famaa yasluxu lii maxaa ii suubama intaa maxaa iiga bannaan famaa yasluxu waxay u noqonaysaa maxaa ii bannaan famaa yasluxu lii maxaa ii suubamayo bimacnaa i xalaal noqonaya intaas qaala wuxuu yidhi amaa maa dakarta amaa maa dakarta kaad sheegtay miya oo min aaniyati ahli lkitaab weelka ahlu kitaabka ah minta ayaa bayaaniya nusqada daarulminhaaj aaniyadu waaba ka tegeyba erayga aaniya amaa maa dakarta kaad sheegtay miya oo min aaniyati ahli lkitaab ahlu kitaabka weelkiisa ah fain wajadtum khayraha haddaa wax kale heshaan falaa ta'kuluu fiiha waxba ku cunina afartii su'aalood buu ka jawaabayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam fain lam tajiduu haddaa weydaan fain wajadtum khayraha wax kale haddaa heshaan oo weel kale a ah heshaan oo weelkooda aan ahayn falaa ta'kuluu fiiha waxba ha ku cunina fain lam tajiduu haddii aydaan helin weel kale fakhsiluuha maydha wa kuluu fiiha wax ku cuna wa fiiha wax ku cuna wamaa sibta waxaad ugaarsato biqawsika ay bisahmi qawsika qaansadaada leebkeeda aad ku ugaadhsato fa dakarta aad xusto ismallaahi magaca allahna aad ku xusto ay calayhi fakul cun wamaa sita waxaad ugaadhsato bikalbika eygaaga aad ku ugaarsato almucallami la tababaray fadakarta ismallaahi dabeedna aad xusto magaca allah aad xusto ay calayhi korkiisa aad ku xusto fakul cun wamaa sita wixii aad ugaadhsato bikalbika eygaaga aad ku ugaadhsato hayrilmucallami aan waxba la barin aan tababarnayn oo fa adrakta dakaatahu aad marka haleesho gaadho gowriciisa aad gaadho haleesho deedna aad gowracdo fa kul cun yacnii abu saclabat alkhushani nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiinaya afar su'aalood ayuu weydiinaya xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wuxuu marka koowaad tilmaamayaa dhul ahlu kitaab inay joogaan ahlu kitaabka dhulkiisa ay joogeen ardu shaam bay ahaydoo waxa deganaa dhulkaas nasaara ayaa degganayd kiristaan ayaa deganaa marka wuxuu yidhi ahlu kitaab dhulkood baanu joognaa weelkooda wax ma ku cunnaa nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam haddaa wax kale heshaan ha ku cunina haddaa wax kale weydaanna iska maydha oo deedna ku cuna ahlu kitaabkaasna weelkooda de waxay ku isticmaalayaan weliba ahlu kitaabka kiristaanka ahi khinsiirka waa isticmaalaan ahlu kitaabku de waa laba qayboodo waa yuhuud iyo nasaara yuhuuddu khansiirka ama doofaarka ma cunto sida macruufka ah kollay saasay ahayd inaan iyagu doofaarka ayna cunin laakiin qolada kiristaanku doofaarka way cunaan waana qashaan aadna waa u jecelyihin aad iyo aadna waa u jecelyihin waana asbaabta ugu wacaan khiiro la'aanta oo dee wax khiiro la yidhahdo ma leh khinsiirkuna waxa weeye dabeecadihii u lahaa ayaa markaa uu ku saameeyey ayuu ku saameeyey marka khinsiirkaasoo kale waa isticmaalaan khamrigana dee waa wada isticmaalaan marka weelkoodii waxyaalo aan bannaanayn bay ku isticmaalayaan yacni marar badan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore wuxuu yidhi waxbaha ku cunina maaha haddii waxaweye najaaso aynay lahayn inay xaaraan tahay maaha ee waxaweye in laga fiican yahay baa laga qaadanaya waayo daweelka gaaladu sidooda ma ah uma aha mid markaa mamnuuc ah najaase hadduu leeyihi unbaa layska maydhayaa laakiin ixtiyaad iyo marka waxaweeye sunanimo iyo in marka laga fiican yahay in la isticmaalo ayaa markaa laga tilmaamaya waayo waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu gabadh markaa waxa weeye mushrikad oo gaalad ah biyo ay sidato qarbad ku sidato ayuu markaa ay isticmaaleen nebiga iyo saxaabadiisuba isticmaaleen oo ay ka weysaysteen lamana odhan gabadh gaaladaa sidato waa nijaas lama odhan marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye markaa eh, la isticmaali karo ayaa markaa laga qaadanaya laakiin najaaso haddii markaa lagu arkayo waxaa waajiba in layska maydho ayaa waajiba haddii aan najaaso lagu arkayna ixtiyaatan in laysaga maydho ayaa fiican oo culammadu waxay ku xambaareen xaalka najaase aan lagu arkayn in layska maydhaa inay tahay mid marka mustaxab ah saasay marka ahlucilmigu ku xambaareen sidaas ayay marka ku xambaareen haddii weelkooda in la isticmaalo aynay bannaanaan lahaynna dee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu gabadh mushrikada biyahay markaa ku shubatay yacni kharbad ku siyato kumay weysaysteen ama may cabbeen kumay weysaysteen ama may cabbeen ila waa nooc weelkii gaalada ka midoo la isticmaalaya qolada ahlukitaabkuna de waaba ka yara sokeeyaan marka la eego waxyaalaha yacni dabaa'ixda iyo ashyaadaas iyo guurka iyo marka la eego mushrikaadka way ka sokeeyaan oo dee axkaamaha waaba kaga khafiifsan yihiin yacni waxa weeye qolada mushrikiinta ah ayaa dee iyagu sii fog marka xaggaa laga eego oo dumarka ahlu kitaabkii dee waa bannaan yihiin ninkii muslimka inuu ah guursado hadday markaa tahay dumar dhowrsoon oo aan markaa qaar sinaysta ahayn oo sina lagu yaqaano aan ahayn yacni waa la guursan karaa kadaalik yacni dabaa'ixdoodii waxay gowracaanna waa la xalaaleeyey wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum marka maadaamay sidaas tahay haddii mushrikiintii ka fogaa yacni weelkoodii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuba ay isticmaaleen oo weliba wixii ugu jiray oo biyaha ahaa ay ka isticmaaleen ama ay ku weysaysteen ama ay cabbeen waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay oo asalku ibaaxo tahay ayaa laga qaadanaya calaa kulli xaal tanna waxay noqonaysaa ixtiyaad laakiin haddii najaase lagu arkayo in la yska waxay noqonaysaa mid waajibay noqonaysa haddii kalena waxay noqonaysaa ixtiyaad inay tahay oo sunno ay noqonayso maydhistaan la iska mas'ala waa taa masalada labaad waxay ku saabsan tahay waxaanu joognaa dhul markaa waxa weeye lagu ugaadhsado ayaannu joognaa marka mar waxaan ku ugaadhsadaa yacni qaansadayda qaansadayda yacni markaa leebkeeda ayaan ku ugaadhsadaa marna waxaan ku ugaadhsadaa eygayga oo eyguna laba nooc yahay ta koowaada ku saabsan qaansadayda ayaan ku ugaadhsadaa ama qaansadayda leebkeedaan ku ugaadhsadaa maxaa yadana iiga bannaan taasna nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad qaansadaada ku ugaadhsato magaca allahna aad ku xusto markaad ku ridayso leebka oo sidaa ku dhinta fa kulcun waxaa loo dhigay laba shardi ashartu alawal waxa weeye waa in markaa leebkii lagu riday markii lagu ridayeyna waa in magaca allah lagu xuso isla mar waa inay dhacaan oo marka lagu ridayo bismillaah waa in la yidhahdo markaa lagu ridaa mar hadday ugaar tahay dee in la gowracaa ma suuragal ahoo gacan kuma jirto marka waxay noqotay in waxa weeye leebka lagu ridaayo laakiin marka lagu ridayo ayaa yacni markaa magaca allah lagu xusaya hadhow laakiin haddii nolol loogu tago waa la biraynaya waayo waxay noqotay marka dambe maqduuru calayha yani maqduurun calayha bay noqotay mid la kari karaayo in la gowraco ayay noqotay ugaadhi hadday noqoto inay gacan soo gasho dee sida xoolaha loo bireeyo waa in loo bireeya waalcagsu bilcagsi haddii xoolihii wax ka mida ah ay cararaan oo ugaadhoobaan oo la qaban kari waayona sida ugaadhsigoo kale ayaa loo dilayaa masalanoo kale yacni tulud baa carartay waa la qaban kari waayey waa la gaadhi kari waayey yacni waa fiigtaa wey sida ugaadha marka waxawa yani loo tooganaya hadda marka leebki waxa ka dhigan yani xabadda la isticmaalayo waagii hore xabaddu soo baxday kollay waxaa dhacday mashaayikhda qaarkood inay isku khilaafeen oo yidhaahdeen xabaddani ma waxay wax ku dilaysaa bixaddiha yani mise miisaankay wax ku dilaysaa yani waxa weeye ma daloolintan meesha ay daloolinaysa afkeeda ayay markiisaa ku dilaysaa mise miisaanka ay leedahay bay ku diraysaa saxiix ay tahay waa inay ku dirayso afkeeda oo meesha ay daloolinaysa ka dusayso ayaa markaysaa meeshii yacni markaa ay wax ku yeelaysa taasay markaa ku keensanaysa markaa sida saxiixa waxay tahay waa inay eh, warankii ama leebkii ay la xukun tahay sida saxiix waa saas marka xabadda lagu ridaayo waa in markaa bisimka loo qabtaa dabeedna ugaadhisaa loogu ridaa meeshay kaga dhacdaba waxa weeye gowrac bay uga dhigantay haddaan nolol lagu gaadhin haddaan nolol lagu gaadhin haddii nolol lagu gaadho waa in la bireeyaa waa in la bireeyaa taasna waa sidaas labada shardi waxay tahay shardiga koowaad waa in markaa leerkaa lagu riday shardiga labaadna waa in magaca allah lagu xusay bal masalada magaca waa usoo noqon doonaa magaca allah in lagu xusaa ma waajibba ma shardiba ma waxa weeye haddii eh, yacni loo badrheedho eh, ayay markaa noqonaysaa midaan markaa bannaanaanayn in laga tago haddii loo badrheedho oo haddii looga tago in lowshiiyo eh, waxba kama saarre waa ka dhacaysaa cudurdaar baa yaalla waa bannaanaanaysa mise mar lama bannaanaanayso masale khilaaf badan bal aan yaro dibdhiganno masalada saddexaad waxay ku saabsan tahay eygaaga aad tababartay wixii aad ku ugaarsato haddaad magaca allah ku xusto isagana cun waa masalada saddexaad eygii waxaa shardiya inuu yahay mucallam waa inuu tababaran yahy aayaddii suuratulmaa'idana waaba tilmaamaysay mukalibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah marka eygaasi waa inuu yahay mid eh, la tababaray mucallam inuu yahay maxay ku xasilaysaa ku dhacaysaa maxaa lagu garanaya inuu mucallam yahay waxay ahlucilmigu yidhahdeen waxaa lagu garanayaa markaad dirto aad tidhaahdo qabo oo aad ku dirto waa inuu dirsoomayaa waa inuu dirsamayaa markaad tidhahdo ka jooga ama ka soo noqona waa inuu ka joogayaa arrinkaasina waa inay soo noqnoqotay ilaa saddex goor oo mar walba intaad dirto diritaankaaga waa inuu ku tegayaa markaad tidhahdo ka joogna waa inuu ka joogayaa marka waxa weeye ilaa saddex goor la arka mar walba ma inaanu khilaafin ee waxa waxaweeye markaad dirtana uu dirsamayo markaad joojisana uu joogsanayo arrinkaasi wuxuu noqday marka arrin caado oo muctaada buu noqday marka waxaa la ictibaarinayaa eygaasi inuu yahay ey mucallama oo la tababaray buu noqonaya xukunkii mucallamnimada ayuu qaadanaya haddaan intaa la helin waxa weeye mucallam noqon maayo nooca labaad buu geliya marka eygaasi waa inuu yahay mid mucallama ey baa la cabbiray adawaadka kale saasoo kale la adeegsan kare iyaguna markaa waxa weeye lagu ugaadhsan karaana waa la xukum waa la xukum oo haddii waxa weeye galaydh oo kale lagu ugaadhsanayo shimbirka noocan galaydhka la yidhaahdo oo isaguna tababaran yahay isaguna wuxuu noqonayaa kadalik ayuu noqonaya waxaa kaloo u raacaysaa marka uu shaygii qabto waa inaanu isagu cunayn inuu dilayo uun mooyaane intuu qabto dilayo un mooyaane waa inaanu isagu cunayn waayo axaadiista waxaa ku soo aroortay hadduu markaa cuno naftiisu u qabtay adiga kuuma qaban mar hadday saas tahay ma cunays ma cunayso haddii markaa eygii uu kaa libdho oo aad la kulanto markaa waxa weeye iyadoo ay kale iyo isagii la wada joogaan raqdii axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa markaa inaan cunin waayo adigu eygaagaa dirtayoo magaca ku xustay magaca eygaagaad ku xustay magaca allah ee kan kale magaca allah kumaad xusin mana kala garanaysi ka dilay ma eygaaga mise eyga kala dilay mar haddaanad labada kala garanaynin xaalkaana ha cuninba axaadiista ku aroortay marka taasna sidaas labada shardiyaha loo dhigayna waxay tahay eygaa waad inaad dirtay oo adigu aad ku ugaadhsanaysa marka irsaalkaaga waa inay dhacaa inaad adigu inaad dirtaa ay dhacdaa isagoo inuu iska tasarufay wamaa sita bikalbika axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa haddaad eygaaga dirto wadakarta sma allaahi calayh fakul markaa cun marka wamaa sita iyo idaa arsalta waa bimacnan bay noqonaysa marka waa inaad eygaa dirtay eygaasina mucallam yahay bishari magaca allahna aad ku xustaa markaa xalaal bay ku noqonaysaa cun laakiin hadday dhacdo inaad nolol ugu tagto waa inaad biraysaa waayo wuxuu noqday mid la awoodayo in la gowraco saasuu markaa noqday masalada afraad waxay ku saabsan tahay wixii aad ku ugaarsato eygaaga aanad tababarin ee mucallamka aan ahayn oo aad markaa soo gaadho gowriciisa aad haleeshood gowracdo kaasna cun wadakarta allaahi lama odhan kan waayo xataa magaca allah haddaad ku xusi lahayd mar haddaanu mucallam ahayn dee waxaanay kuma xalaal noqdeen oo gawrac kama dhigna gawrac kama dhigna ee inaad soo haleesho oo aad adigu gawracdo ayuunbaa gawrac u noqonaysa marka dakaatan sharciya haddaad gawracdo markaa xalaalba kuu noqonaya haddii kale maya haddii kale maya taana saas waxaa timi mas'aladan ku saabsan magaca allah in lagu xusaa ma shardi bay u tahay bannaanaanshaha hadday tahay wax la gawracayo iyo hadday tahay eh, wax la ugaarsanayo mid walba mise waa shardun fi lcamdi laa fi nisyaan ama fi sahwi haddii la ilaawo sharti ma aha ee haddii loo bareedho oo la xasuusan yahay markaa waa shardi oo ogaan loogama tegi karo haddii laga tago xaaraan bay noqonaysa mise eh, waxay noqonaysaa marka mid sunno ah in magaca allah lagu xusaa culammadu waxay ka leeyihiin masalada aqwaal kala duwan bay ka leeyihiin jamaahiirta culammaduna waxay qabaan haddii la ilaawo magaca allah in lagu xuso inay xalaal noqonayso oo bannaan tahay qof muslimi maadaama uu markaa eh, gowracay amaba uu ku diray ugaadha ama ugaadhsanayay waayo hadduu xuso wuxuu xusi lahaa magaca allah magac kale iyo magac sanamtoonna kuma xuseen jamaahiirta culammadu siday maray waa saas daa'ifo aan badnayna culammada ka mida ah waxay yidhaahdeen maya waa shardi mar walba waa haddii magaca allah laga tago ilowshiye ha looga tago ama badheer ha looga tagee xalaal ma noqonayo sidaana waxaa laga sheegay daa'ifo taabiciinta ka mida ah, saxaabada qaarna waa loo nisbeeyey sida cabdulaahi bni cumar riwaaya can imaam axmed oo sidaa laga sheegayna waa jirtaa iyo riwaaya can maalik iyo koox kale laakiin labada imaam waxay leeyihin riwaayaad kaleoo sida kale waafaqsan ayay leeyihin jumhuurka culammaduna waxay qabaan oo madaahibtu ay u badan yihiin saddexda madhabood muctamadkoodu marka shaaficiyada laga reebo haddii ogaan looga tago inay xaaraan noqonayso laakiin haddii ilowshiya looga tago inay xalaal tahay saasay qabaan shaaficiyada ayaa xukunkoodu masaladan ugu khafiifsan yahay oo iyagu waxay leeyihiin haddii lowshiye looga tago iyo haddii badheer looga tagaba waxay noqonaysaa xalaal saasay noqonaysa ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen masaladan ijmaac bay ahaan jirtay shaafici ka hor waxaa la ysku waafaqsanaa magaca allah wixii aan lagu xusin ee ogaan looga tagay magaca in lagu xuso magaca allah in lagu xuso ogaan looga tegay inay xaaraan noqonaysaa laysku waafaqsanaa shaafici baa ijmaaca khilaafay qowlka caynkaasana nadar baa ku sugan oo sababtu waxay tahay shaafici waa looga horreeye taabiciinta qaarkood baa uga horreeyey oo saas ku tegey yayna badnaanba laakiin way jireen marka miduu isagu ijmaac jebiyey ma aha laakiin culamada qaar baa waxay u qabaan midhka iyo labadu inayna ijmaaca waxba yeelin laakiin qowlkaasi saxiix maaha calaa kulli xaal ijmaac masale ah oo uu khilaafay shaafici meesha ma taalo waa looga horreeyo salaf buu u lahaa salaf ayuu lahaa saxaabada qaarna waaba laga soo wariyey taabiciinta qaarkoodna masalada waa yidhaahdeen marka waa looga horreeyey ijmaac maaha qolyaha odhanaaya shardi bay u tahay gowraca iyo ugaadha la ugaadhsanayaba magaca allah in lagu xusaa waxay xuskanayaan axaadiistan wamaa sidta bikalbika almucallami fadakarta sma allaahi fakul iyo wamaa sidta biqawsika fadakarta sma allahi fakul oo waxay leeyihiin laba arrin baa laysku cadfay labaa laysku ladhay laba shardi labadaa shardi marka la helo ayaa xukunka jawaabu shardiga laga tartiibiyey dee labadii shardi oo la wada helo mooye jawaabu shardigaa lama heli karo waa sida qaacidadu keensanaysa wain tarataba calaa shardayni shayun fabilxusuuli lishardayni wain tarataba calaa shardayni hadduu laba sharti ka sababoobo shay-un wax ka sababoobaan fa bilxusuuli lishardayni waxay ku dhacaysaa labada shardi in la wada helo labada shardi in la wada helay ku dhacaysa labadii shardina waxay tahay wamaa sitta biqawsika fadakarta sma allaahi iyo sitta bikalbika almucallami fadakarta sma allaahi istidlaalkay deliishanayaan taas waa waadix waxay kaloo deliishadayaan daahirka qur'aanka walaa taakulu mima lam yudkar ismu allaahi calayh wa inahu la fisqa ha cunina wixii magaca allah aan lagu xusin ha cunina wa innahu lafisqa fisqina weeyi marka waxay yidhahdeen daahirka qur-aankuna wuxuu ku tusinayaa shaygaan magaca allah lagu xusin yadaan la kala qaadin ma ogaan baa looga tegey mise ilowshiyaa looga tegey inaan la cunayn ha yeeshe saynu sheegnay afarta madhaboodba waxay isla ogol yihiin marka muctamadka madaahibta kalena lagu socdo maalikiyadii xanaabiladana muctamadkooda lagu socdo haddii ilowshiya looga tago inay xalaal tahay isla ogol inay xalaal tahay ayay isla ogol yihiin axaadiis la soo wariyey oo sheegaysa muslimku wuxuu gowracaa inay xalaal noqonayso magaca allaha ku xusa ama ku xusin waa jirtaa laakiin axaadiistaas nebiga kama asixin calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam kama asixin masaaniiddoodu waa daciifa jumhuurku waxay yidhaahdeen muraadka looga jeeday u dhacayso walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu ismuullaahi calayhi waxaa looga jeedaa wixii magaca allah magacaan ahayn lagu xusay macnaha muraadku saasuu u dhacaya inuu muraadku sidaa yahayna waxaa ku tusinayaa wa innahu la fisqa allah wuxuu sheegay inuu fisqi yahay dee haddii waxa weeye magaca allah waxaan lagu xusini in la cunaa fisqi ay noqon lahayd a'immada badan ayaa markaa waxaa ka dhalan lahayd in la yidhaahdo fisqay ku dhaceen waxaa laysku waafaqsanya inaan fisqi lagu sheegi karin oo shaafici iyo axmed iyo maalik iyo abu xaniifa iyo a'immada kale saxaabiya taabiciin bale fisqay ku jireen bilijmaac lama odhanayo shayga fisqigina wuxuu yahay waa in markaa magacaan magaca allah ahayn lagu xuso shayga aw fisqan uhilla ligayri illaahi bih siduu allah yidhi marka fisqiga wixii loo gowraco allah cidaan ahayn magacan magaca allah ahayn lagu gowraco ayaa fisqi ahaa tanna waxa weeye markaa waa usluub luqatulcarab ku jira in shayga laasimkiisa la sheego oo kuu ka laasimayo loo jeedo asaaliibta luqada carbeed way badan tahay marka muraadku wuxuu u dhacayaa in laga tilmaamayo yacni waxaa magacaan magaca allah ahayn a ku xustaan oo haddaan magacaan magaca allah ahayn lagu xuso dee magacii allah laguma xusin marka waxa weeye laasimkii baa la sheegay malsuumkaana loo jeedaa sidaa in la yidhaahdana waxa sababaayoo keensanaya mid waxa weeye waa wa innahu la fisqi iyo tawjiih hadda aynu sheegnay iyo ijmaaca culammada mid kale ayaa iyaduna jirta xadiis nebiga ka soo arooray baa jira calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada qaar ay yidhaahdeen qolo goortay soo islaameen ay dhowaayeen baa yacni jira waxbay noo keenaan hilib goortay soo islaameenna waa dhoweyd ma garanayno magaca allah miyay ku xuseen mise kumay xusin nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam idinku magaca allah u qabta oo magaca allah ku xusa oo cuna xadiiskaasina waa saxiix wejigay ka deliishanayaan waxay tahay haddii magaca allah in lagu xuso ay shardi noqon lahayd oo haddii kale aanu xalaal noqdeen marka laga shakiyey oo aan loo kala garanayn inay magaca allah ku xuseen iyo inaynay ku xusin aan la kala garanayn xalaal may noqoteen ilaa la ogaado magaca allah inay ku xuseen nebiguna ma odhan calayhi salaatu wasalaam iska daaya haddii aa ka shakidaan waayo culamada qaarkood waxay cabbiraan qaacido ah ashaku fi sharti maanicun in shardiga laga shakiyaa inuu dhacay oo xaqiiqoobay laga shakiyaa waa maanic markaa ayuu ka dhigayay maanic buu noqonaya dee haddii waxa weeye markaa gowricii ay u shardi noqon lahayd in magaca allah lagu xuso dabeedna shaki yimaado ma lagu xusay mise laguma xusin xalaal ma noqdeen kaafina ma noqoteen marka waxa weye idinku magaca allah u qabto bismillaahi dhaho marka cuna shakigoodii waxba lagama soo qaadin iyagoo ka shakisan baa la idinku magaca u qabta magaca allah ku xusa taasi waxay caddaynaysaa bay yidhaahdeen inaan marka waxa weeye isimka allah in lagu xusaa inayna shardi ahayn ee ay tahay sida fiican inayna shardi ahayn baa laga qaadanaya xadiiskaas oo laga daliishanaya saas aawadeed nusuustan kalena macnaha ay tilmaamayaan oo xadiiskan uu sheegayaa waxa weeye waa kamaalkii iyo dhammaystirankii siduu ahaabuu markaa tilmaamayaa bidaliil xadiiska kale aayaddana macnaha looga jeedaa waxay tahay waa wixii magaca allah magaca aan hayn lagu xuso ayaa looga jeedaa kaasaana noqonaya fisqi sida aayadda kaleba ay sii caddaynayso cala kulli xaal masaladu waa masalo khilaaf badan laakiin kollay culammada markaa jamaahiirtoodu afarta madhabood ay ka mid yihiin haddii in lowshiye ay ku dhacdo in lagu xuso mid laasim ka dhigaya oo sharti ka dhigaya iyo mid aan ka dhigaynin oo sunno ka dhigayaba waxay isla ogol yihiin in hadday ilowshiye ku dhacdo inay marka waxay bannaan tahay oo la cunayo hadduu xusi lahaa dee magacu ku xusi lahaa un allah marka uu yahay ou ilaawey un xaraj kuma sugna in allaha wadaca can ummati alkhata'a wanisyaan khata'una macfi weeye laakiin waxa weeye dee shardinimadii bay xoogaa marka masaladaasi ay noocan maa ay ishkaal gelinaysa waayo shardigu dee hadduu jiri lahaa ilow shiyu waxba kama anficeen masalan oo kale salaaddii maadaama tahaaro loo shardinayo hadduu tahaarada ilaawo ka hor ma la odhanayaa waxa weeye mar hadduu ilaaway oo ilowshiya ay ku dhacday laa xaraja fii dalik ma layska odhanayaa mise waxaa la odhanayaa maa tukana salaaddii ku noqon yani waxaa la garanayaa waxyaalaha shardiga ah yacni markaa inaan ilowshiyu ka anfacayn qofka oo aanu ka dhacayn yacni kaga dhacayn shay marka waxawa yani la iman lahaa inaanu kaga dhacayn laakiin qolyahan marka waxa camdiga iyobay kala qaadayaan jumhuurku iyo nisyaanka markaasay leeyihiin camdiga sharti bay tahay marka loo bareeraayo laakiin ilowshiyaha maya shardi ma aha yani marna waa shardi marna ma yani markaa sidaas ayay markaa ku tageen calaa kulli xaal labada baabna baabka ku saabsan gowraca iyo baabka ku saabsan yani ugaarsiga isku meel ayaa markaysa waxa la marinayaa taasna saas yada weeye waayahay xadiiska laba boqol iyo shan iyo toban can asmaaa qaalat dabaxnaa calaa cahdi rasuuli ilahi sala allahu aleyh wasalam farasan wa naxnu bilmadiina asmaa waxay tidhi asmaa binti abi bakrin dabaxnaa waa gowracnay bay tidhi calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waqtiga rasuulka waxaanu gowracnay farasan faras baanu gowracnay wa naxnu bilmadiina walxaal naxnu annagu bilmadiinati madiine aanu ku sugannahay fa akalnaahu waa cunnay xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska laba boqol iyo lix iyo toban kole xadiiska toddobiyo tobanka ayaa si waafaqsan mawduucan kaa lix iyo tobnaad aan usoo noqonno ka toddobiyo tobnaad aan ku darno xadiiska laba boqol iyo toddobiyo toban can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma qaala naha nabiyu sala allahu aleyh wasalam jaabir wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay yowma khaybara maalintii khaybar can luxumi alxumur dameeraha hilibkooda ayuu reebay waxaana loo jeedaa dameeraha dadla joogga ah buu loo jeedaa dameerhi waa laba qaybood midna waa dameer dibadeedka weeye farowga ama gumburiga kaas waxa weeye markaa dameer dibadeedka ah ama farowga la yidhaahdo ama gumburi la yidhahdo af soomaali ahaan kaas isagu wuxuu noqonayaa ugaadh waa xalaal isaga ishkaalkuma sugna dameer dibadeedku waa xalaal ugaadhu ka mid yahay sida ugaadhu u bannaantu u bannaan yahay laakiin dameeraha la reebay in la cunaa waxay tahay waa alxumur alahliya waa dameeraha markaa waxa dad la jooggaa weeye inaan dameer dibadeedka ahayn kuwaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam reebay maalintii khaybar waa diiday oo ha cunina buuri wa rakhasa waa rugseeyey oo waa banneeyey fii luxuumi alkhayl fardaha hilibkoodana waa ruqseeyo waa banneeyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa labada xadiisba xadiiska hore wuxuu sheegayaa wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay faras madiine ku qasheen daahirka xadiiska kama muuqato inuu nebigu ogaa calayhi salaatu wasalaam iyo inuu idmay toono inuu ogaa ama inuu idmay xadiiska daahirkiisa kama muuqato yayna ka muuqanine haddana culammadu waxay yidhahaan waa xujo dee xukmu rafci buu leeyahay maadaama wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhacay oo calaa cahdi rasuulilah sala allahu alay slam xadiiska ay ku caddahay ya weli meeshay ka dhacaysaana madiino tahay waxay ku tusinaysaa inay bannaan tahay sida daahirka ayna waa inay nebiga calayhi salaatu wasalaam aynay ka qarsoomin fardan wa taqdiiran haddii laga soo qaado nebiga inay ka qarsoontayna markaa lafteeda waa la xujaysanayaa waayo dee allah baa wax walba og maadaama allah wax walba og yahay haddii arrinkaasi aanu bannaanayn nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo waxyoon lahaa waxyi loogu sheegi lahaa saxaabaduna waa deliishan jirin wixii waqtiga nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaca kunna naczilu waalqur'aanu yanzil sida saxaabada qaarkood yidhaahdeen casli baanu samayn jiray iyadoo qur'aanku soo degayey abu saciid iyo jaabir labaduba waa yidhaahdeen casliguna waa shay khafi ah oo ninku markuu u tegaayo xaaskiisa inuu waxaweeye marka biyaha dibadda ku daadiyo ayaa casli la yidhahdaa yanii galmadii markuu samaynaayo ayaa markaa waxaweeye dabeedna dibadda uu ku daadinayaa biyaha marka taasaa casli la yidhahdaa tiibay marka waxay tilmaamayaan saxaabadu inay wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam samayn jireen marka cala kulli xaal ashyaada noocaas waxaa la siiyaa xukmu rafci ayaa la siiyaa xukmu rafci baa la siiyaa marka wuxuu caddaynayaa xadiidkani xadiisu asmaa fardaha in la cunaa inay xalaal tahay buu caddaynaya wakada xadiiska kalena waa sheegaya warakhasa fii luxumi alkhayl dameeraha dadlajoogii inay xaaraan yihiin iyadu ishkaal male xadiiskan iyo axaadiis kaleba waa ku soo aroortay waxaaba dhacday inay saxaabadu intay qasheen iyagoo marka waxa weeyaan dameerihii intay qasheen hilibkii la karinayo oo dherihii dabka saaran yihiin ayaa nebigu amray oo yidhi waxaa ogeysiisaan in waxaweeye markaa eh, laga reebay marka ogeysiiya markaasaa saxaabadii loo dhawaaqaya ina allaha wa rasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi alxumuri alahliya allah iyo rasuulkiisu waxay idinka reebayaan oo idiin diidayaan dameeraha dadla jooggaa hilibkooda inaad cuntaan markaasaa fa ukfi'at ilquduud dharyihii baa la afgembiyey ya oo wixii ku jiray laga qubay marka waxay caddaynaysaa calaa kulli xaal dameeraha dudla joogga inay xaaraan yihiin iyadu ishkaal maray yacnii masale kale oo dee markaa imanaysa waa jirtaa oo ku saabsan yacni waxa weeyaan aayadda maxaa laga yeelayaa aayatu aayat alancaam taas heesee ka dambayso masaladan kolle kale aynu kaga hadli doonaa insha allah fardaha jamaahiiru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waa xalaal oo waa bannaan yihin oo saddexda madhabood ka mid yihiin marka abu xaniife laga tago saddexda madhabooda kaleba waxay qabaan inay fardihii xalaal yihiin bay qabaan qolada maalikiyada ma yara khilaaf baa jira laakiin muctamadkoodu waa saasaan filaya muctamadkoodu waa inay xalaartay labada madhabe kalena ishkaalba kuma jiro labada xadiisna waa caddaynayaan qolyaha xanafiyada abu xaniife isagu wuxuu ku tegay inay xaaraan tahay fardaha in la cunaa laakiin labadiisa saaxiib waa khilaafeen waxaanu deliishaday kow waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha waziina cunitaan lama sheegin waxaa la sheegay inuu ilaahay u abuuray si loo rakuub looga dhigto iyo si laysugu qorxiyo cilladii waxaa laga dhigay labadaas waa midda labaadee waxaa lagu cadfay ashyaa xaaraan ah oo dameeraha iyo markaa waxaweye baqlaha dalaalat liqtiraan ba halkaan laga daliishanaya dalaalat liqtiraan waa midda saddexaade wa rakhasa fii luxuumi alkhayl ruksadu waxay timaadda bacda taxriim marka maadaama markaa rakhaso xadiiskani sheegayo wuxuu caddaynayaa marka inay xaaraan tahay xaaladana lidaruura loo rugseeyey lidaruura ayaa loo rugseeyey calaa kulli xaal jumhuurku waa ka jawaabeen waxayna kaga jawaabeen daruuro ma ahayn oo xadiiska asmaababa caddaynaya iyagoo madiino jooga inay faras qasheen taasi wuxuu tilmaamayaa ibaaxadiiba caddaynaya xadiiskan kale wa rafasa fii luxuumi alkhayl waxa weeye riwaayadkiisa qaarkood waxaa ku soo aroortay wa adina qaarna warakhasa rafasa ruqsadana shay mubaax laga dhigay waa loo isticmaalaa marka in eh, wakhtiyada qaarkood ay u timaado saas aawadeed tani ma caddaynayso inay xaaraan tahay daruura ahaanna looma bannayne waxaa loo banneeyey si itlaaqaa loo baneeyey waayo daruuro iyo xaalad laguma qaydin labada xadiis marka majmuucoodaba laysu geeyey ama arrinka ku saabsan waxa weeye aayadda waxaa la sheegay litarkabuuha waziina oo cunitaan lama sheegin waxaa la odhanayaa shayga ugu muuqadka badnaa badnaayo fardaha loo isticmaali jiray baa la sheegay laakiin macnaheedu maaha wax kale kuma bannaana maaha waxaa soo aroortay xadiiska saxiixeynka in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay yacni sac baa hadlay ninbaa rakuub ka dhigtay dabeedna markaa waxaway sacibaa hadlay markaase wuxuu yidhi maa khuliqtu lihaada rakuub in layga dhigto layma abuurin inamaa khuliqtu lilxarfi nabigaa sheegaya calayhi salaatu wasalaam yacani beerta in laygu fasho ayaa lay abuuray wax akliya ah lama sheegin xadiiskanoo saxiixay kuu ku sugan yahay marka shayga in markaa waxaweye la sheego in sidaa loo abuuray ma caddaynayso wax kale inay ku bannaanayn caddaynayso ama ikhtiraanka marka la ysku lammaaneeyey diraadatu ikhtiraan waa daciifa mooyaane xukunka la ysugu lammaaneeyey mooyaane wax kale marka waxawe yani lagama qaadanayo xukunka la ysugu lammaaneeyena waa in rukuub iyo ziina ka dhaxayso laakiin arrinka taxriimka ku saabsan arrin xukun laysugu lamaaneeyey ma aha saas aawadeed lagama daliishan karo ta noocaasa calaa kulli xaal sida saxiixii waxay tahay way farduu xalaal yihiin cunitaankoodu oo bannaan yahay yacni labada xadiisbana waa laga daliishanayaa daliil xaaraantinimaynaya oo saxiixoo loo hayaana ma jiro can ibni cumara radia allaahu canhuma cabdullaahi bni cumar waxa uu sheegay annahu samica annabiya sala allahu alayh wasalam inuu ka maqlay nebiga calayhi asalaatu wasalaam yanhaa xaaluu reebaayo inuu maqlay oo diidaayo an tusbara bahiimatun aw hayruha lilqatl an tusbara in la xidho bahiimatu neef xoolaa in la xidho aw hayruhaa ama wax kaleoo neef xoolaa aan ahayn in la xidho inuu markaa reebay oo lilqatli dil la dilaayo loo xidho bimacnaa waxa weeye inta neef markaa meel lagu xidho in markaa lagu dhugmo barto ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay wakadalika haddii markaa neef aanu ahayn noolo kale uu yahay lafteeda in lagu dhugmo barto oo markaa sidaas inta loo xidho meel la yidhaahdo waa lagu liishaan baranaya ama waa lagu dhugmo baranaya tan noocaasa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay waayo waa arin xun weeye maadaama marka waxa weyaan yani ay xooluhu yihiin wax lagu intifaacayo waxaa loo dili karaa uun in markaa la qalanayo lagu intifaacayo unbaa loo dili karaa kuwii xataa sharcigu yidhi dila marka la dilayo waa in si wanaagsan loo dilaa laakiin sidan marka lagu dhugmo baranayo in loo dilaa qaab wanaagsan ma aha ixsaanka iyo samafalka wax walbana in lagu sameeyo waa layna amray ina allaha kataba alixsaana cala kulli shay ilaahay wuxuu markaa qoray oo bimacnaa sharciyeeyey oo waajibiyey in shay walba samafa lagu sameeyo ayuu ilaahay sharciyeeyey shay walba in samafal lagu sameeyo ayuu markaa sharciyeeyey ilaahay faidaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dabaxtum faaxsinu adibxa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad doonaysaan shay inaad dishaan si wanaagsan u dila haddaad doonaysaan inaad markaa waxa weeye shay gowracdaanna si wanaagsan u gowraca oo neefka marka la gowracayo waa ina nafta lagu silcin nafta waa inaan lagu silcin waa in markaa waxa weeye waliyuxida shafratahu waliyurix dabiixatahu ba xadiidku ku darayay yacni midida afkeeda ha soofeeyo midi af weyn ha ku bireeyo saawir aan waxba karayn waa inaanu ku kirkirin ya laakiin waa inay noqotaa inay soofaysan tahay oo afkeedu marka waxa weeye uu si fiican wax u goynayo si markiiba si degdega nafti marka loogu dhaafiyo laakiin lagu silciyo nafti ma aha walyurix dabiixatahu neefkiisa uu gowracayana haw raaxeeyo haw raaxeeyo marka waxa weeye ixsaan baa la rabaa yacni wixii xataa la dilayo in lagu samafalo sida loo dilayo oo qaab wanaagsan ay noqoto in loo dilayo waxaa la gowracayana si wanaagsan in loo gowraco ayaa la rabaa yacni markaa nafle maadaamuu yahay waa in loo naxariistaa waa in loo naxariistaa ilaahayna cidda naxariisato ayuu naxariistaa inama yarxamu allahu min cibaadihi aruxama xadiis waatii ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni allah wuxuu naxariistaa un addoommadiisa kuwa naxariista ee naxariista badan ayuu allah u naxariistaa marka ciddii naxariisata allah waa u naxariisanayaa yacni man laa yarxamu laa yurxam yacni kaan naxariisanayn yacni looma naxariisto looma naxariisto marka raxmada waxaa la rabaa in haddaad doonaysa allah inuu ku naxariisto adiguna inaad naxariisataa la rabaa oo wixii aad gowracayso ama aad dilayso aad u naxariisato ayaa la rabaa laakiin inaad nafta ku silciso ku dhibto ta noocaasa marka waxa lama rabo macnaha caynkaasa adigu shaacir baa qaato wuxuu ka dhigay gabay buu ka dhigay idaa anta lam tarxam ilmiskiina in ulima waxaa kaloo loo soo naqliya in cadima idaa anta lam tarxam ilmiskiina in ulima wala alfaqiira ida yashkuu laka alcadama fakayfa tarjuu min alraxmaani marxamatan raxmatahuna waa loo soo naqliyaa wa inamaa yarxamu alraxmaanu man raxima yacni wuxuu yidhi adigu haddaanad markaa miskiinka u naxariisan marka la dulmiyo miskiinka marka la dulmiyo haddaanad u naxariisan wala alfaqiira id yashkuu laka alcadama faqiirkana aadan u naxariisan marka waxa weeye waxwaayitaan aan waxba haynin uu kaaga cawdo wax alle waxaan islahayaa ma jiro waxba ma cunin aduu naxariisan weydo fakayfa tarjuu min araxmaani marxamatan ama fakayfa tarjuu min araxmaani raxmatahu siaad uga rajaynaysaa ilaaha raxmaanka naxariistiisa ama inuu kuu naxariisto siaad u rajaynaysaa wa inamaa yarxamu araxmaanu man raxima allaha raxmaankii wuxuu u naxariistaa uun cidda naxariisata ayuu naxariistaa marka waxaa la rabaa ala kulli xaal raxmadda in lala yimaado oo marka la naxariisto ayaa la rabaa aw hayruha marka la yidhi naha an tusbara bahiimatun aw hayruha awdu lishaki ma aha waxaa laga tilmaamaya litanwiic baa laga tilmaamaya yacni waxa weeye shayga markaa la diidaayo in markaa sidaasoo kale intaa loo soo xidho dil loo soo xidho in lagu dhugmo barto la diidayo bahimada kuma gaar aha xataa noolo kale haduu yahay saasoo kale lama rabo in marka ay noqoto mid lagu liishaan baranayo ay noqoto halka waxaa soo gelaysa eh, qisaasta marka cid la qisaasayo qof baaba gacan ku dhiigle ah qofkii markuu gacan ku dhiigle yahay waxaa markaa eh, laga qisaasayaa qofkii uu dilay baa loo dilayaa xaalka caynkaasa waa in laftiisa nafta aan lagu silcin waa in marka waxaweye nafta aan lagu silcin waa in marka waxaweeye loo naxariistaa culammadan laba dariiqay ka madaahibtu laba madhab bay ka qabaan madhab odhanaya qofku wuxuu wax ku dilay baa lagu dilaya iyo madhab odhanaya qof walba maya seef baa lagu dilaya ahlucilmiga qaarkood waxay mareen qof kasta oo sharcan la yidhaahdo ha la dilo waxaa lagu dilayaa un seef seeftaana kurka lagaga jaraya taasi waa ariiqu madaahibta qaarkood ayaa qaba waxaanay leeyihin waa sida ugu sahlan waxaanay noqonaysaa waxa weeye idaa qataltum fa axsinu lqitla haddaad is wax dila yacni qaabdilista aad wax u dilaysaan wanaajiya waa ixsaankii qatliga lagu samaynayo waayo sida ugu sahlan ee qofka nafta ku dhaafaysa markiiba si degdega ah ee ugu markaa sahlanaanshaha badan waa seeftaa waa seef af badan cid taqaanaa markayse markaa ay yacni ku dhufanayso meesha lagaga dhufanayaana ay tahay kurkaa hal mar keliya lagu dhufanayaa markaasuu madaxu halkaa ku duulaya oo sida marka waxa weeye yani ay ku camalfalaan yani bilaad sacuudiya markaysaa markaa qudaadeedu ay ku camalfalaan wey qof kastoo la dilaayo waxaa lagu dilaa seeftaasa lagu dilaa seeftaana cid ku tababaran baa ku disha qofkiiba markaysa markaa ayaa la keenayaa meesha markaa la keenaya majliska dabeedna markaysa majliska laga arinaya qaraarkii maxkamadda iyo markaysa marka wixii o dhan laga arinaya isagina halkan buu markaysa markaa fadhiyaa yacni kii waxa weye sayaafka ahaa ee seefta markaasaa loo dhiibaya markaasuu dabeedna halkaasuu saa ka taabsiinaya saa markuu taabsiiya sidaa yidhahdo kadh qadha iyo waxa xiga madaxu halkaa yaalla mar labaad iyo waxba uma baahna marka taasi waa ariiqo ariiqada labaad ee ahlucilmiga qaarkood qabaan waxay tahay qof waliba wuxuu wax ku dilay baa lagu dilaa oo aaladu wax ku dilaa lagu dilayaa oo hadduu seef wax ku dirinaya seef baa lagu dilaya haduu toorri ku dirinaya toorri baa lagu dilaya hadduu marka waxa weeyaan dhagax ku dilanaya dhagaxaa lagu dilaya yani dhagax ayaa lagu dilaya yacni aaladdii wax ku dilay baa lagu dilaya aaladdii wax ku dilay waxay ka reebaan culamada qaarkood un wixii markaa aan sharcan marka bannaanayn hadduu gubay oo kale lama gubaye bay markaa yidhaahdeen oo taas iyada waa laga reebaya waayo gubitaankaa laynoo diiday marka waxay camal siiyeen adiladaas inay ku khasisaan waxaanay ka qaateen qoryahaasina factaduu calayhi bimili maa actadaa calaykum iyo wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih yani waxa weye wixii laydinku addaa cid islahdo ciqaaba wixii laydinku ciqaabo kale ku ciqaaba ama haddii laydinku xadgudbo intii laydinku xadgudbay in lee ku xadgudba labada madhab kolley waxa qawisan madhabkaa odhanaaya wixii qofku wax ku dilay in lagu dilo ah, madhabkaasaa qawisan waxaana u daliila xadiiska sheegaya in waxaweeye e, qof dumara wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam in madaxeeda la ysu barkiyey laba dhagax oo dhagax weyn baa lasoo qaaday iyadoo dhagax kalena ka hooseeyo markaasaa waxaweeye labadii dhagax la ysu barkiyey oo lagu baraajiyey yacni markaa waxaweeye madaxeedii lagu bashaaqiyey madaxeedii baa lagu e, bashaaqiyey sidii baa marka waxawe gabadhii iyadoo naf diiqi ku jirto ay wax kala garanayso laakiin aanay hadli karin ayaa cidi u timi cidina lama joogto markaasaa layaa ku dilay ciddii agagaarka ka dhoweyd baa la weydweyddiiyey ma baa ku dilay ma baa ku dilay kii dilay markii ay la sheegay ayay markaa ishaartay markayse markaa indhaha iyo inuu isaga ahaa nin yahuudii ahaa waa la soo qabtay isagii baa la weydiiyey wuu qirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in labadii dhagax labadoodii laysu barkiyo oo madaxiisa dhagaxaas intaa markaa la barkiyo inka kalena markaa korka lagaga bashaaqiyo xadiiskuna waa saxiixo saxiixu ku sugan yahy marka sidaas aawadeed labada madhab laba madhab oo kolley dee culammadu ay kala qabaan oo qolana adilada caamka una cuskanayso qolana daliilkan gaarka ah ee khaaska ah ayaaba sheegaya saas aawadeed labada madhabba waa jiraan laakiin labada madhab waxaa qawisan qowlka odhanaya aaladdii uu ku dilay baa lagu dilayaa aaladdii uu ku dilay ayaa lagu dilayaa madhabkaas ayaa qawisan kee doontaba ha ahaatee xataa marka aaladdii lagu dilay lagu dilaayo waxay noqonaysaa waxa weeye in adiladan haddana lagu dhaqmayo fa idaa qataltum fa axsinu lqitla haddaa wax dila qaabka loo dilaayo wanaajiya wanaajiya in waxa iyadoo lagu dilaayo naftii in lagu silciyo ma aha waan markaysaa meel maqtala lagaga dhufan oo marka halis aan ahayn oo waxa weeye marba markaysaa meel aan laga taagin marba meel aan marka laga taagin yacni beri markaysaa marka arrin qisaas lagu sheegaayo oo kollay marka waxa weeye marka meelaha qaarkood laga sameeyey waxa markaa la sameeyey Eh, nin markaa dilay oo eh, tooray markaa ku dilay ayaa la yidhi markaysa markaa kii marka waxawen yani weliga u ahaa qisaaso markaasuu tooraydii oo sida aniga layga warramay anigu maqtaca ma daawan kolley markaa tooraydii buu soo qaatay oo sitaa qofkii oo xidhan buu u yimaadaa markaasuu dabeedna meel halis ahayn buu fashfashfash kaga dhuftaa dabeedna waa noqdaa waa soo warwareegaa haddana waa ku soo noqdaa haddana fashfashfash yani waxa wey dabeed marka waxa wey marba yani wuxuu ku dhuftaa markaysa marka waxa yani laba ama saddex buu ku dhuftaa tooriyood oo meel halis la-aan kuga dhufanayn ilaa shan iyo labaatan goor buu ku dhuftaa riyo oo waxawey waqti u dhaxaysiinayo marba soo yar werwareegayo ta noocaasoo kaliya waxa weeye waa mid marka waxa weye aan munaasib ahayn oo aan sax ahayn in la sameeyana ma aha oo qaabka noocaasi dee sharciga waafiqi mayso waxay noqonaysaa waxaweye marka lagu dilaayo aaladdii dee in markaa aaladda iyadoo la isticmaalayo haddana qofka halista in lagu dhufanayo oo markaa naftii loo raaxaynayo oo daliilkan lagu camalfalayo wa idaa qataltum fa axsinu lqitla haddaad is tihahdaan wax dila yani markaa qaabkaa u dilaysaan wanaajiya yani marka ixsaankaasay markaa soo gelaysaa yani lagu samafalayo la wanaajinayo noocaasay soo gelaysa waxaa kaloo shabahda qaabka markaysa waxaa kolley yani markaa caadada iska noqday oo kolley markaa waxawe laga soo gaadhay xukuumaddii hore laga soo gaadhay oo markii hore markaa ay markaa samayn jirtay oo qaabkaasoo ku saabsan qofka ay dilayaan in markaa loo sameeyo ciidamo markaa dilayo oo markaysa markaa saddex raac oo markaa kala dambeeya yacni waxa weeyaan mararka ka dambaysanaya sidii unbaa la camal falay marka waxa weeye waagii horena yacni markaa sidaasaa la samayn jiray yacni markii dambena marka waxay noqotay uun ariiqo yacni markaa sidii uun layska sameeyo sidii uun layska sameeyo in marka waxa weye iyadana markaa la saxo ayaa marka waxa saxan oo marka lagu camalfalo adilada lagu camalfalo saddexdaa raac marka la keeno qolada horea xabadaha ku ridaysa waxaa laga yaabaa qaarkood waa kor marinayaan qaarna meelaan halis ahayn baa laga yaaba inay kaga dhuftaan qolo labaad baa soo gelaysa iyaguna sidii si laeg qolo saddexaad baa soo gelaysa sidii si laeg qoladii hore la celinaya sidii si laeg qolada markaysaa kale kusii xigtaa lasoo saasaa loo wadaya marka dambe hadduu marka hore u dhiman waayo ayaa markaa loola imanaya xabadda lagu dhufanaya qaabkaasi lafteedu waxa weeye waxay noqonaysaa naftii oo lagu silcinayay noqonaysaa marka waxay soo gelaysaa tan la reebaayo yacni marka ayay soo gelaysaa oo noocii samafalkii lagu samafalayey waxaa la dilaya ma aha yacni waxa weeye waa naftii oo lagu silcinayo aan ruuxu loo naxariisanaynin marka taasi waxay noqonaysaa sharciga inayna ku qotamin sharciga inayna ku qotamin qaabkaasi oo ay markaa noqonayso oo ay ku habboon tahay in la bedelo yani marka ay ku habboon tahay aad iyo aad marka la ysaga ilaaliyo xadiidkana yani marka bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiska ku xiga horeynu u marnay oo maadaamau xadiiska ka horeeya la nooc ahaa isku mawduuc ka hadlaayey labada xadiis waa israacinay si marka waxa weye macno ahaanta aynu saa ugu sharxno wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online